bsmi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllah وعlى آlih وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamc min الshuyuخ akhirhm shaykhuna sheekh صالح bd llah الcusaymin qafar allah lah wlahm jamiعa bisnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cayna cn bn dinar can abi qawus mawla cabdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlيh wali wsلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء وصول المتون خاصة وصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يفوز بسعادة العجل والأجل فهذا هو المجلس الرابع والأربعون من مجالس إقراء وشرح كتاب الألف مفساحين في ليلة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 daa'imo uu leeyahay ayuu ubaabi baabkan weyaan in la joogteeyo oo daa'iman waa abadan qofka uu ilaahay subxana wa tacala dikrigiisa ku taagnaado dikriga allah subxaana wa tacaala uu carabkiisa ka qoynaado fadliga uu leeya ayuu baabkan ubaabiy xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo afartanaad can caaishata waxaa laga wariyay um muminiin asidiiqa binti sidiiq qaalat waxay tii radi allahu tacala anu ardaha kaana nebiyu nabigan wuxuu ahy sala allahu caleh ali wasalam yadkuru mid xusa allaha alla weyne mid xusa ayuu ahaa calaa kulli axyaanihi wakhtiyadiisa iyo jeerarkiisoo dhan alla subxaana wa tacaala ayuu nabigeena xusi jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam marka saacata min leyli wanahaar aw nahaar nabigeenna kama faaruqi jirin inuu allah subana subxana wa tacaala marka waxay ku timid in nabigeena calayhi salaatu wasalaam xiliyo gooni ah oo dikri uu ka tegi jirna ayna jirin ayay ku timid weyaan xadiid sagaal boqol iyo saddex iyo afartanaad can xandalata alusaydiyi waxaa laga wariyey xandala saxaabigaas waxaa la yidhaha ibnu rabiic xandala ibnu rabiic ibnu sayfi atamiimi xandala ibnu rabiic ibnu sayfi bisaad atamiimi reer kuufa ayuu ahaa saxaabi saxaabada nabigana ka mid u alayhi salatu slam ayuu degay wuu ku noolaa kuufe ayuuna ku dhintay sayid cali radia allahu tacala anhu ardah markuu geeriyooday kadib ayuu dhintay weyaan bitaxdiid xilliga u geeriyooday macadda laakiin xilligii u geeriyooday waxay ahayd bacda wafaati amiiri اlmuminiin cali bn abi alib radi allahu tacala anhu ardah can xandalata al usaydiy radi allahu tacala anhu arda qal wuxuu yidhi xandala wa kaana wuxuu ahaa xandala min kutaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nabiga alle qur-aanka dadka u qora oo markii nabigan lagu soo dejiyey qur-aanka calayhi salatu wasalaam kitaabka kutaabiinta wax u qora ayuu ka mid ahaa karaaniyaalka ka qora qur-aanka nabigeena markii lagu soo dejiyey ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala arda saxaabigaasa qaala wuxuu kulmay abubakrin abubakr kulmay faqaala wuxuu yidhi kayfa anta sidee tahay yaa xandalatu xandalow xaalkaada bal ka waran qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi naafaqa xandalatu xandalo waa munaafaqoobay subxaana allah qaala wuxuu yidhi subxaana allah ilaah baa nasahan maa taquulu maxaad leedahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi nakuunu waxaan ahana cinda rasuulilah rsulka agtiisa ayaan ahanaa sal alla l slam dikrigii iyo khayrkii iyo salaaddii iyo soonkii iyo wacdigii iyo horjooga nabigeenna nabiga ayaan la joognaa qultu waxaan idhi nakuunu waxaan ahana cinda rasulilah rsulka agtiisa ayaan ahanaa sal l slm yudakiruna isagoona xasuusiya binaari naarta nagu waaniyo oona xasuusiya waljannata jannada xataa ilaamaa kaana anaga ra'ya alcayni isha kuwa ku haya oo kale aan nahay weyaan ilaa aan ka noqono dad isha naarti iyo jannadii ku haya ayaa nabigana xasuusiya oo nabiga la joognay calahi slat slam faidaa kharajna markii aan ka baxno min cindi rasuli rasulka agtiis markaan ka baxno casafnaa waxaan dhex galnaa oon la dabaalanaa oon la baashaalna oon la ciyaarnaa alaswaaja reerihii iyo xasaskii iwalawlaada ilmihii oon la ciyaarnaa iwadaycaad iyo xoolihii iyo beerihii iyo ganacsigii iyo waxyaabihii anaga naga dayacmay oo dayacmi lahaa ayaan galnaa hawshaas ayaan qabanaa oon ku mashquulnaa saas ayuu yidhi radia allahu tacala canhu arda daycaadka waxaa weeyaan qofka wixii noloshiisa ay ku taaganta weeyaanoo beerihii ganacsigii dukaamadii guryihii wamaa ilaa dalika amaba xataa hadduu eh, farsamayqan yahay waxyaabaa uu ku shaqaysanay fanasiinaa kadib waxaan hilmaanay kaiiran in badan ayaan hilmaanay qaala abubakrin wuxuu yhi radi allahu tacala an warda fa wallahi baan ku dhaartay inaa anaga lanalqaa waxaan la kulmaynaa mila dalika arrinkaasoo kale ayaan la kulmaynaa oo dhibka adiga aad ka sheeganaysa anagana waanahaya weyaan fanalaqtu waan tagay ana ana iyo abubakrin baa tagnay radia allahu tacala canhu xataa dakhalnaa ilaan ka galna cala rasulilah an ugu galna sal slm qultu waxaan idhi marka naafaqa xandalatu qaala rasul uu sl slm wamaa daaka arrinkaana muxuu yahay muxuu ku munaafaqoobay qultu waxaan idhi yaa rasuullahi nakunu waxaan ana cindaka agtaada tudakiruna adoo nagu waaniyo na xasuusiya binaari naarti waljannati jannada iyo khatarta naarta ay leedahay jannada nicmada ku sugan xaaladeeda si ay tahay barwaaqadaas iyo shartaa meeshaa taala markaan aad nagu waanaysaa weyaan o xataa kaana waaba iyadoo ra'ya alcayni isha aan ku hayno ra'yu waa la dhihi karaa iyo marka ra'yada ilkuhayn wey ra'ya alcayni ilkuhayn faidaa kharajnaa markii aan baxna min cindika agtaada aan ka baxnana caasafnaa waxaan dhex galnaa oon la dabaalnaa oon la baashaanla alaswaaja haweenkii iyo alawlaad carruurtii iyo daycat iwa daycat iyo waxyaabii maharadihii iyo shaqoodhinkanagii ayaan ku mashquulnaa weeyaan nasina kadibna waxaan hilmaannay ama hilmaannaa kaiiran in badan faqala rasul wuxu yuri sal slem waladii alii baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi gacantiisa ay ku sugantay weeyaan yadun taliiqu bijalaali illahi wacadamatihi wa sultaani wa kibriyaahi in low taduumuuna aad ku sugnaanaysaan ood joogtaynaysaan calaa maa takuunuuna wixii aad ahaanaysaan dushiisa cindii agtayda aad daa'im i joogtayn aad samayn lahaydeen iwa fi dikri markii dikriga alla idin xasuusiyo amaba xusuustaas naartai jannadan xusuusiyo amaba xusuus ayaan ku taagnaanayso labada waad ila aadi kartaaye la saafaxadkum waa idin salaami lahayd almalaa'ikatu malaigta idinku salaami lahayd calaa furushikum goglihiina idinku salaami firaashyaalkiina goglihiina dushooda adinkoo saaran idinku salaami lahayd idiin imaan lahayd weyaan oo fii turuqikum adinkoo lugaynaysaan iska socotaanna waa idin salaami walaakin warka lagu laabayay ee xandalatu xandalo saacatan wa saaca saacad saacad saacadna waxaa weeyaan aakhiradaadii iyo dikrigii iyo khayrkii iyo qur-aankii la imow saacadna muxuu adduunkaadii iyo baashaalkaadi iyo bannaanaa iska qabso weyaan saacad qofki inuu xisaabiyo saacad uu mxuu ilaahay subxana wa taala khalqigiisa uu ku fikro saacaddu waxaa weeye rabbigii subxana wa taala munaajooda saacadna uu mxuu ahaa u khaali noqdo cunadiis iyo cabitaankiis iyo inuu soo saarto intaas ayaa marka qofkii wixii la midkaa ah inuu qofka saacadahaas ugu qaybiye weyaan baabu fadli tahliili laa ilaaha ila allah kelimada ayadaa ah, kelima tawxiidka fadliga ilada ayuu baabkan u baabiyay xadiid sagaal iyo afar iyo afartanaad can abi hurayrata xaala waraawiyat اlislaam radi allahu tacala an arda ana rasula rasulka al sal slm qaala wuxuu yidhi man qaala qofkii idhahda laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudo ma jira alla weyne mooyane waxdaw xaaluyu keligii laa shariika wadaaye iyo mid wax la wadaaga lahu isaga uma sugna lahu lmulku boqortay isaga ay u walahu alxamdu isaga ay u sugnaatay mahad wa huwa alla weyne calaa kulli shayin shay laka qadiirun qaadir mid awoodo weyn qofka yidhaahda fii yowmin maalin gudaheed miata maratin boqol jeer intaa qofka yidhahda kaanat waxay waataa lahu isaga cadla cashra riqaabin toban qoorood iyo nafood xurayntooda ajar u dhigma ayuu qofkaas helayaa ayaa u sugnaada weyaan kaanat waxaa u sugnaatay lahu isaga cadla toban qoorood xurayntood ajar u dhigma ayuu leeyahay weyaan wa kutibat lahu waxaa loo qoraa miatu xasanatin boqol wanaagna waa loo qoraa wamuxiyat waxaa laga tiraa anhu xaggiisa miatu sayiatin boqol muxuuah xumaana waa laga tiraa wa kaanat waxay u ahaatay lahu isaga xirzan difaac iyo dhufays iyo xeendab ay kaga noqotaa min ashayaan shaydaanka yowmahu maalintii maalintiisa daalika ee ka ah xataa yumsi ilaa uu ka galabaysto maalintii o dhanna shaydaani isaga isma arkaan walam yati lama imaad axadun qof biafdala wax ka wanaag badan mima shay jaaa uu la yimid bihi ninkaa uu la yimid qof la imaado lama arka mooye ilaa qof mooyane oo ilaa axadun qof mooyane camila shaqeeyey akara wax ka badan min dalik arrinkaas oo markuu boqolkan la yimid boqol iyo toban la yimid ama ka badan ama ka yar ama ka badan ama muxuu ahaa amaal kalo ka badan la yimid w mooyane marka kelimadaas laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir qofku boqol jeer goormsuu dhihi karaa waa afar daqiiqa saddex daqiiqa shan daqiiqa qof carab culus inta ayada ayaa qofku wuxuu ku helayaa toban nafood xurayntood ayuu ku helayaa ayuu ku heli sidoo kale boqol xasano ayaa loo qori wanaag halkii xasano waxaa laga yaabaynaysa labad inay buuxiso boqol dambina waa laga tiraa ibliis iyo shayaan ilahay baa ka badbaadiyay subxaanah wa tacaala qofka fadli badan maalinta ayadan lama arko intaas ayaa waxaa weyaan ayaa fadligaas lagu heli waa ilaha fadliga waasi nicmadiisa cumrigii la yareeyey oo nabi maxamed calayhi salaa salaam eh, cumrigeeda la yareeyey eh, ilaahay subxana wa tacala meelo badan ayuu ugu eh, sharay ama meelo badan ayuu ugu buuxiyey ood ugu ziyaaday weyaan leylataqadarka ayaa ka oo halkii habeen u dhiganta siddeetan iyo san iyo ka badan u dhiganta waxaa ka adkaartan dikrigan allah ka mid a ah, qur-aanka akrintiisa ayaa ka aliflaamiim qof markuu yidhaahdo inta loo qora ayaa ka mid ihi xasanaadkaas marka waxaa soo dhammeeya cumrigii la yareeyey ayaad rabbi subxana wa tacala ummaddan ugu kaba ummad marxuuma uu rabbi u naxariis subxana wa tacaala baabu fadli tasbiixi subxaana allah fadliga ayada ayuu baabkan u baabayay iyo wataxmiid alxamdu lilah ilaahay oo lagu mahadiyo iyo watakbiir alla oo allah akbar loo yihahdo la weyneeyo fadliga intaba ay leeyihiin ayuu baabkan u baabayay xadiid sagaal boqol iyo shan iyo fartanaad can abi hurayrata waxaa radi allahu tacala anu arda cabdiraxman sakiir dawsi weyaan ana rasul rasul sal sl qal weyaan wuxuu yidhi man qaala qofkii yihahda subxaana allah bixamdihi miata fii yowmin miata mara qofkii yihahda subxaana allah alla weyne ayaa nasahan wa bixamdihi mahadii laga qabo fii yowmin maalin miata maratin boqol jeer hal daqiiqa ayaa lagu dhamayn kara ama laba daqiiqo xutat waa la daadiyaa khataayahu gafafkiisa waa la daadiyaa oo la tirtiraa weeyaan wain kaanat haba ahaata mila zabad albaxri hirka iyo muxuu ahaa ubarta dul saaran badda dembigiis intaaba hala ekaadee ilaah subxana watacala waa ka tirtiraa weeyaan saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu caleyh ali waslem horaan waxaan u sheegnay in saqaa'irta asal ay tahay culimada u badan yihiin laakiin ilaah subxana wa tacala fadligiis waa waasic fadliga ilahi waasic weeyaan xadiid sagaal boqol iyo lix iyo afartanaad can abi hurayrat cala weli cabdiraxmaan sakhri dawsi radia allahu tacala anu arda qala wuxu yidhi abu hurayra qaala nabi nabigan wuxu yidhi sal l slam kalimataani laba eray iyo laba kelima xabiibataani la kalgacaylo badan yahay oo la jeclaan badan yahay ila ramaan alweyni allihii ramaanka naxariista badnaa agtiisa aad loogu jecel yahay khafiifataani aad ugu fudayd badan labada kalima calalisaani carabka dhihitaanka iyo kudhawaaqana aad u fudud weeyaan aqiilataani ku culays badan fi miisaani miisaanka oo miisaanka mxuu ahaa markii qiyaamo la tagana fa ama man taqulat mawaasiinuhu fa huwa fii cishati raadiya miisaanka xasanaadka aad u culsaysa weyaan aad u badan labadaa kali maxay yihiin alla weyne yaa nashan oo bixamdihi mahadiisa ay la jirto lala qabo weyaan subxaan allah alla weyne ayaa nasahan oo hufan oo xumaan o dhan ka ahiran ka nasahan ka hufan alcaiim allihi weynaa labadaa kelima laba kelima oo alla subxana watacala si aad loogu kalgacaylabadayn weyaan ilahay baa aadu jecel sidoo kale carabka markii lagaga dhawaaqaana waxba dhib kuguma hayso weyaan adoo xataa darsiga dhegaysanayaad mxuu ahaa carabkaada ku wadi karta inkastoo qalbiga in lisraaciyay kasii fadli badan tahay sidoo kale miisaankan maalinta qiyaama ayaa aad u culisaysaa subxana allahi bixamdi subxana allahi alcaiim boqol iyo todobiy afartanaad can sacad ibni muqaas waxaa lagu radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi sacad kunaa waxaan ahayn cinda rasuuli nabiga alagtiis ayaan ahayn sal l slam faqala wuxuu yidhi ayacjizu miyuu ka daalayaa miyuu ka an yagsiba inuu shaqaysta kula yowmin maalinta la arko maalin la arko alfa xasanatin kun xasana kun wanaag inuu shaqaysta midkiin miyuu fasalahu waxaa weydiiyey saa'ilu mid weydiiyo oo min julasaa'ihi raggii nabiga la fadhi ka mid ayaa weydiiyey biduuni taxdiid muxuu yidhi kayfa sideebaa nabi allow yaksabu ama yagsibu u kasbanaya u shaqaysanaya axadunaa midkanaga alfa xasanatin kun xasana qofka la yidhi maalintii kun dolar midkiin inuu shaqaysta ma awoodi weynaya ka warramo waliba qolyaha fuqarada oo muxuuaxirta marka la yidhahdo kun dolar maalintii miyaad shaqaysta miyaa dhib kugu tahay qof walba wuxuu la soo boodi soomaahan seen u shaqaysani soo sidaa maaha xasanada laga hadlaa doolar iyo dahab iyo waxaas iyo daraahim iyo adduunkan o dhan muxuu ahaa halka xasan ayaa ka qiimo badan wax caadi maahan adduunkan wixii mutacdiisa iyo xayaatadiisa halkaas xasano ayaa ka qiimo badan weeyaan fasa'alahu waxaa weydiiyey saail mid weydiiyey oo min julasaa'ihi kuwa lafad nabiga ka mid ayaa weydiiyey wuxuu yidhi kayfa sideebaa yagsibu ugu shaqaysana axadunaa midkana alfa xasanatin kun xasano nabi allow qaala wuxuu yidhi yusabixu wuu tasbiixsanaa subxaan allah yuu dhihi miata tasbiixatin boqol tasbiixood ayuu leeyahay subxaan allah subxaan allah subxaa allah ilaa uu boqol ka gaaro weeyaan fa yuktabu kadibna waa loo qori lahu isaga alfa xasanatin kun xasano ayaa loo qori aw amaba yuxadu waxaa laga daadiyaa canhu xaggiisa alfu khaiatin kun gefn waa laga daadiyaa riwaayad uu xumaydi mxuu aha fi ljambi bayna saxiixayn uu soo saariyo ruwaydi cinda alxumaydi fi ljambi bayna saxiixayn ayaa wuxuu leeyahay wayuxadu bedelka ow oo ama saa loo yeeri ama saa loo yeeri waxaa ku sugan kun xasanana waa loo qori kun dambina laga daadini waa wax aad u cajaa'ib badan oo aad u wanaag badan oo khayr badan weeyaan marka qofka subxana allahi wabixamdihi subxaana allah subxana allah subxana allah inuu boqol jeer yihahdo wax aad iskaga fudud maalinta waaba la dhahaa sooma meeqa jiro muxuu subxana allah lihi maalintii waad aragteen subxaana allah salaada fajar soddon iyo saddex jeer salaada muxuu duhur soddon iyo saddex jeer an saladood masudana saddex jeer waa miiqa weyaan oo aad u badan fadli ilahi waa subxaana wa tacaala baabu tasbiixi subxaan allah in la yidhahdo oo la tasbiixsada awala nahaari maalinta qeybteeda hore fadliga ay leedahay ayuu u baab yahay iyo cinda nawmi xilliga hurdada la hurdaa ayuu baabkan u baabi weyaan xadiid sagaal boqol iyo sideed iyo afartanaad can caliyin waxaa laga warin abi aalibin amiiri lmuminiin ana faaimata amiir lmuminiin radi allahu tacala anhu arda ana faatimata binti rasuuli lahi sal slm waradi allahu tacala canha ishtakat waay ka sheegatay waxay ka sheegatay maa talqaa wixii ay kala kulmayso min araxa shiidmaraha mima tatxanu shiiditaanka ay shiidaysa ay kala kulmayso weyaan shiid waa shiidmaraha waa laba dhagax oo la simay oo la isdul saara dhexdana laga dulaliyo oo qoray la geliyo kadibna lagu shiido cunnada inta hadda aalaadkan iyo nicmadan aan la helin ilaahi subxana wa tacaala uu keenay wax lagu shiita raashinka haruurka amaba e, qamadiga iyo wixii la midkaa lagu shiita intaanan la helin ilaah subxaana wa tacaala e, noo keen nicmadan horaan waxaa la samayn jiray dhagaxaasaa gacanta ilaa haddeertaana tuulooyinka iyo meelaha fogfog oon korontada waxyaabaa lahayn amaba tumitaan ayaa lagu shiidaa raashinka amaba dhagaxaas ayaa inta laisdul saara saa loogu shiidaa weyaan marka dhagaxaas cunada ay ku shiidaysa waana taqaanaanoo xilliga isaga cunada inta badan la cuni jiray khubsi ilaa hadeertaan carabta noocaas kubista ayaa u badnayd ama rooti ha noqdo ama canjeera waxyaabaha muxua ah rootiga laga sameey ayaa u badnaan jirtay wixiina waa in la shiido oo qamadigi waa in la shiido garbiga waa in la shiido galleydu waa in la shiido wamaa ilaa daalika marka xanuunkii gacanta gaaray riwaayo kala cadaynaysa gacantiioo aad u gaatirowday amaba gacantiio aad u dhaawacantay ama gacantiio aad u muxuu aha rafaaday ayay ka sheegatay oo shiidmarahaas uu sabab u yahay radia allahu tacala an arda waa nabi maxamed alai waa sayidatu nisaai alcaalamiin ana faaimata faaima radi allahu tacala anha binti rasuuli lahi sal l slm ishtakat way sheegatay maa bay ka sheegatay talqa ay kala kulmaysa min araxa shiidmaraha oo mima taanu mima tatxanu axniga iyo shiiditaanka ay samaynayso weyaan fabalaqaha waxaa gaaray ana rasuula rasulka sl sl utiya in loo keenay bisabyin daddaa soo qafaashay oo maxaabiis ah oo addoommo ah in nabiga loo keenay ayaa muxuuah warkaas ayaa soo gaaray faatatu kadibna ay u timid nabiga fasalahu faatatu way timid tasaluhu nabiga ayadoo weydiisanaysa u timid ee gurigiisu ay timid weeyaane faatatu ay atat manaazilahu aw beytahu gurigiisu ay nabiga timid tasalu qof uu oo hawsha ayada dhibkaas ka wareejiya ayadoo in laga siiyo addoomahaas mxuu ahaa khadamta la keenay ayadoo weydiisanaysa falam tuwaafiquu nabiga lama ay kulmin oo markay guryihii tagtay iyo meesha nabiga ay ka filaysay nabiga lama ayna kulmin fadakarat way u sheegtay licaishata caaisha ay arrinka u sheegtay waxay ku tihi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hadduu yimaado aabba arrintaa u sheeg weyaan fa jaaa nabiga ayaa yimid way u sheegtay daalika arrinka isaga i dalabkii faatima ay u sheegtay caaishatu caaisha lahu nabigeena u sheegtay sal allahu alay fa ataana waa noo yimid cali ayaa faataana waa noo yimid waqad dakalnaa xaal qad dakhalnaa aan galnay madaajicanaa boosaskii aan seexan lehnay makaanu jiifkeenni sariirtii iyo gogoshii annagoo galnay oo gogolgalnay ayuu nabigu noo yimid calai sla slam fadahabnaa kadibna waxaan u tallaabo qaadnay ama aan doonnay linaquuma inaan istaagno oo dharkii markii la seexana dadka waa la yaraystaa dhar badanoo hadda oo nabiga ka hortagno oon qaabilin oon sariirta ka kacno muxuu ahaa u tallaabo qaadnay ama aan doonnay weyaan fa qaala wuxuu yidhi calaa makaanikuma booskiinna oo sariirtiinna aad saarantiin ku sugnaada saas ayuu nebiga yidhi alai sla slam rafci lkulfa kalifaadda ayuu nabigeena alai sla slam ka qaadayey oo muxuu culayska iyo xishoodka meesha imaan laha ayuu nabiga meesha ka qaadayey o xataa wajadtu ilaa aan ka helo on ka dareemo barda qadamayhi labadiisa gomadood nabigeena calayhi salaat lugihiisa qabowgooda calaa sadrii xabadkaygaan ka dareema nabiga xil dhaxalna ayuu u yimid markaasaa ay xataa ay u yaxyaxin amaba ay u dhibsanin nabigeena calai sla sl imaadku u yimid waa gabadhiisii iyo ninkeedii oo hal sariir ku jiro hal gobol ku jira oo hal muxuu aha go wada huwan inuu nabigu usoo galo calayi slat si ay yaxyax u dareemin markuu nabiga dajiyey riwaayaadka qaar waxay sheegayaan inay madaxa saaratay go xishooda nabiga ka xishoonays cala slat slam kadibna arintaas markuu taniis iyo wehel u sameeyey oo qalbigooda wii geli lahaa nabigeen uu ka zuuli ala slam dhaxanba asnaa qabatay luguhi ayuu marka meesha gashtay go bustihii ila inuu sheekay wayaan inta badanna lugaha laga dhaxmoda lugihii marka ayaa feerihii iyo xabadkii waxay taabteen sayid cali radi tacala an arda markaasuu qabowgii dareemay radi tacala an arda xataa wajadtu waad garanaysaan nabigeena ala slam yani siduu ah ludfiga iyo naxariista iyo dhowaanta iyo yani ya kan wiilkiisa weyan kana waa gabadhiisa midii kale ilmaadeerna way yihiin oo meel kalama jiraanba marka intaasoo dhan wuxuu ka baabi'inayaa waad garanaysaan eh, nabigeena cala sl slam u yimid oo inta banaanka istaagay inta halkaa istaagay nabi allow waxaan kaa doonayaa inaad ii idinta inaan ilaysto oon zinaysto oo nin zaani noqdo oo haween kastoon la kulma aan ka zinaysto halkaasuu istaagay nabigu muxuu yidhi ala sl saxaabadii markay dhawaaqeen ma ay yidhahdeen war naga aamus muxuu ahaa khariban baata ay la soo boodeen ayaa wuxuu yidhi udnu soo dhowow soo dhowow soo ilaa uu nabiga calayi sl slam u soo istaagay markuu u yimid ayaa wuxuu yidhi atardaahu liummik hooyada miyaad raalli ugu taha arrinta iyadaa markaasaa wuxuu yidhi nabi allow naftayda iyo aabbahay hooyada aan kugu furnay aabbahay hoyadaan kugu furtay raalli uguma ihi markaasu dadka waa saasoo kale hoyayaalkood raalli ugumaaha atardaahu liukhtika walaahaa raali magu tahay maya nabi allo nataywaaan kugu furnay aabay hooyaday markaas dadkana walaaliyaalkood gabdhahoy la dhashay in laga zinaysta raali ilaa aad meelba ka soo xixdo markaasaa nabiga cala slaam intuu saas xabad kaga dhuftay ayaa wuxuu yidhi ilaahyow qalbigiisa muxuu ahaa ahir farjigiisa ahir waxa weeyaan eh, xasin farjahu farjigiisana zinada ka dahir ninka isaga wuxu aan jir nin weligiis aan dii marka culimada hadda joogta qaar kamid uliyaadheed maanta wiil dhallinyaro intuu halkan yimaa isagoo jinis xiran oo dabadana u banaanta wiilasha dhibaata jins xiran yihiinoo eh, halkan dhaba wada banaanta mogta wiilashan dama hadday halkan soo istaagan yihahdaan sheekhow inaan muxuu ahaa caawa zinaysta ayaan diyaar u ahay eh, in lii idmaan raba u yihahda maxaa lagu samayn lahaa waxaan u malaynaa mar labaad muusan dhawaaqin ya hawl marun baa laiskugu tegi lahay qusjub a la jabin laha marka waa xusn khuluq nabigeena ka mid inuu marka halkaas la galo yacni dhib ma lahan inaad eh, eh, idiin imaado oo adinkoo hal mara wada huwan oo hal sariir ku sugan aan idiin imaado oon idiin sheekeeya dhib ma lahan wa khalaas arintii marka cabsidii iyo yaxyaxi iyo ka dhigay wuxuu wada ayaa marka qiimo badan nabigeena cala slam intaa ma eegay wuxuu wada ayaa ka muhiimsan oo soo marka xataa wajadtu ilaa aan ka dareemo barda qadamahi labadiisa gabadood qabowgooda calaa sadri xabadkayga faqaala wuxuu yidhi alaa adullukumaa ma idiin sheegaa oo farta ma idiin saara oo ma idin tusiyaa calaa khayrin wax ka wanaag badan mima sa'altumaa wix aad sa'altumaa labadiina aad weydiiseen hu isaga wax ka wanaag badan oo ka qiimo badan oo ka khayr badan ma idiin sheegaa faatima baa weydiisoma sa'altumaa nabiguu yidhi faatima aaditaanka aadaysi asna raalliga ku ah waa ogaayeen ayadun baa ku dhawaaqday mooyane shaqo isla ogaaya ahayd weyaan markaasaa nabigan wuxuu yidhi akhadtuma haddii aad qaadataan madaajicakumaa makaana jiifkiina aad qaadataan labadiinna meeshii aad saaxan leedeen aad qaadataan sidaan oo kale e fakabira allahu akbar dhaha arbacan wa alaaiin afar iyo soddon jeer waxmadaa alla mahadiya oo dhaha alaaan soddon iyo saddex jeer wasabixa subxaana allahi dhaha alaaa waalaaiin soddon iyo saddex jeer fa ina dalika arrinka isaga ah oo tasbiixdaas soddon iyo saddexda iyo taxmiiddaas soddon iyo saddexda iyo takbiirtaas afar iyo soddonka ah ayaa khayrun ka wanaag badan oo idinkiiga wanaag badan lakuma adinka mima sa'altumaa wixii aad weydiisateen wixii aad weydiisateen sa'altumaahu wixii aad weydiisateen oo addoonkii amaba khaadimadii kaas ayaa idinkaga khayr badan nabigeena cadayh sal allahu aleh ali waslem habeennimo ayuu la soo aaday balaalka maalin uu sheegi karaa xilli caadi xilli qabow uu jira oo saasa ah oo la gobolgalay ayuu nabigeena u yimid cala sl slam arrinta ahamiyadda ay leedahay iyo culayska ay leedahay balarka sidoo kale waxaad ka qaadan kartaan nabigeena cala sl slam wuu awoodi karay inuu intuu soo qabta dhowr khaadim uu yidhahda midna biyaha usoo dara oo nin ragga gabarna muxuu ahay cajiinka u shiida midna guriga u tirtirto midna dharka u dhaqdo afar iyo inuu nabigeena siiya waxba ahayn calayhi sala slam wayna u banaanayd wayna u banaanayd xoolaha iyaga xoolo fey inay ahaayeen ama waxaan kala jeedaa addoomaha iyaga fey inay ahaayeen ayaa taqriiban riwaayad qaar ay sheegayaan marka laakiin maca dalika waad garanaysaa nabigeena calayhi sala slam iyo cadaaladii iyo waracii iyo dhan walba waad arkaysan saxaabadii kale iyo masaakiintii kale ayuu wixii u kala qaybiyey reerkiisana iyo muxuu ahaa ilmihiisii iyo eh, khatankiisina halkaasuu nabiga la maray alai slam wuxuu u sheegay inaynan cibaada aadaan oy baabka isku mashquulinin xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo afartanaad can ibni cabaas waxaa la wariyay cabdullahi bni cabaas bn cabdilmualib ibna cami nebi sal slem xabru lumma waturjumaan qur'an radia allahu tacala canhu arda can jaweeriyata wuxuu ka wariyey bint alxaaris weeyaan can jaweriya nabigan xaaskiisa an jaweriya wuxuu ka wariyey ana nabiya nabigeena sal slem kharaja inuu baxay min cindiha agteed inuu ka baxay jaweyriye ayuu nabigeenna agteeda ka baxay gurigeeda ayuu ka baxay habeenkeeda iyo tookadeeda in ahayd laga yaaba marka bukratan aroor xiina sallaa goortuu tukaday nabigeena subxa salaada subax markuu tukaday ayuu nabiga ka baxay kow wahiya iyadana fii masjidiha ay makaana ay fi musallaha meesha ay ku tukatay ayada oo fadhido ayuu nabiga ka tagay cala sl slam uma kadib rajac wuu soo laabtay bacda an afxa markuu nabiga baqimaysta oo barqin la gaaray ayuu nabiga soo laabtay weyaan xilliga qoraxda ay soo kuulaato oo muxuu ah afar saac iyo wuxuu lamid taqriiban meelaha barqii marka la gaaray ayuu nabigeena soo laabtay ama han saac iyo watiga watigeena qotaba saacadee muxadad maahna laakiin xilliga barqinka ah wahiya iyadana jaalisatun ay fadhido meeshii ay ku tukatay ayay fadhidaa weyaan faqaala wuxuu yidhi maa zilti kama aadan zuulin miyaa oo kama aadan tegin miyaa al alxaali xaaladii inaad ku suganta allatii xaaladaaso faaraqtuki aan kaaga tagay calayha dusheeda arintii aan kuuga ogaa iyo booska aan kuuga ogaa inaad fadhida kama anan zuulini aw mayshi miyaad wali fadhida qaalat waxay ti nacam qaala nabiyu nabigan wuxu sal slm laqad qultu laqad qultu waxaan idhi bacdaki gadaasha arbaca kalimaatin afar eray ayaan idhi alaaa maraatin saddex jeer ayaanu ku dhawaaqay low wusinat haddii la barbardhigi lahaa ama lala miisaami lahaa bimaa qultii waxaad tihi mud alyowm maantoo idil iyo barinkii ilaa aroortii intuu dheaysay dhexdooda waxaa tihi lawasanathunna way u dhegmi lahayd oo waxa weyaan way u miisaanmi lahayd weyaan maxay kalimaadkaas afarta kalima subxaana allah oo saddex jeer aan kusoo celiyey subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqi wa ridaa nafsi wa zinata carshih wa midaada kalimaatih intaas ayaan idhi kalimaadkaas dhowrka ayaan ku dhawaaqay saddex jeern aan kusoo celiyey intii ayadaa ahaydna waxay u dhigantaa oy la u miisaanantaa aroortii ilaa hadda barqin la jooga intaas cibaadadii iyo dikrigii iyo wanaaggii aad akrinaysay ayay u dhigantaa ayuu nabigeena cadi sal slm macnaheeda marka maxay tahay subaana waxaa subxaana allah alla weynana nasahnaantii wa bixamdihi mahadii lala qaba cadada khalqihi khalqigiisa u uumay cadadkooda ayuu alla hufan yahay ood xumaanka nasahan yahay khalqay jamaad xayawaan baxri bari samaa carshi kursi muxuu nooc walba kugu soo dhici kara makhluuqa alla oo dhan intay leegyihiin ad alla subxana wataala hufanya yaa gaari kara waa subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi intuu khalqigiisa la eg ayuu rabbi hufan yahay mahadiisana muxuu ahaa mahadinaya weyaan waa qodobka koobaad qodobka labaad waridaa nafsihi naftiisa ilaa ay ka raali noqoto ee rabbi subxaana wa tacaala uu hufan yahay mahadna leeyahay weyaan xumaanka hufan yahay wazinata carshihi carshigiisa culayskiisa intuu la egyahay ayuu rabbi subxaana wa tacaala nasahan yahay hufan yahay waxaa weyaan mahadna mahadsan yahay weyaan wamidaada kalimaatihi iyo kalimaadkiisa allah subxaana wa tacaala madadkooda iyo cadadkooda iyo qoraalkooda weyaan ayuu rabbi nasahan yahay intaas qofki markuu yidhahda subxana allah wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wamidaadi kalimaatihi oo qofka saddex jeer kusoo celiyo intaas ayaa lagu helaya marka wax sahlan ma ahan waa waxyaabo yar oo aad u kooban qofkan ilahi subxana wa taala darajaad sare uu ku gaarsiina imaamka wuxuu leeyahy mualifka xafidahullah wandur waxaad egtaa xadiid sagaal boqol iyo sideedaad fii fadli laa xawla walaa quwata ila billaah laa xawla xeelad malihin oo nooma sugaanlana anaga walaa quwata awoodna ilaa bilah alla weyna awoodiisa umaan awood ku helaynaa weyaan allah inuu awoodna siiya mooyane awood malihin xadiidka kusoo aroora xadiid sagaal boqol iyo sideedaad waa nabigan muxuu alayh sal slam inay laa xawla walaa quwata ila biاllah ay kanzun min kunuuzi اljanna bangi iyo mxuua khanad khanadaha jannada ka inay tahay uu nabigeena cadey sal allahu alيh ali wasalam khayrkaas iyo khasanadahaas iyo jannadaas iyo wanaagaas marka xaggey marka naga marayaanba oo fadl ilahina hor taagan adoo dukaankaaga taagan adoo baabuurka saaran adoo isbitaal fadhiyo sugi adoo fasal ku jira wamaa ilaa dalika adoo masjid jooga waa isku mid kalimaadkaas ayadaaba kalimataani ila araxmaan afiifataani cala lisaan aqiilataani fi miisaan subxaan allahi wabixamdi subxaan allahi alcaiim subxaa allahi bixamdi subxaa allahi alcaiim laa xawla walaa quwata illa bilah subxaa allahi bixamdi cadad khalqi haakada naam alfasl athani faslka labaad fadli ducada fadliga ay leedahay ayuu baabkaa faslkan fasli weyaan baabun likulli nabiyi nabi la ark waxaa u sugnaaday dacwatun allabarya oo mustajaabatan la ajiiba ayuu nabi kasta le ilahay u siiy subxaana wa tacaala xadiidka ayaa noo cadayn insha allahu tacala baabkan xadiid sagaal boqol abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala arda ana rasula rasulka al sl sl qal nabigan wuxuu yidhi nabiy nabi la arko dacwatun alla baryo ayuu leeyahay laga ajiiba ood alla u ballanqaada ka ajiiba yadcuu ku ducaysta biha iyada wa uriidu waxaan an akhtabica inaan u dibdhigto oon u kaydsada oon u qarsada dacwatii alla la ajiibaayey shafaacatan erga aan u liummatii ummadayda filakhirati maalinta aakhira inaan ummadayda ugu ergeya ayaan ducadii mustajaabkahayd ayaan gadaal ugu dhiganaa ayuu nabiga yidhi sala allahu caleyh wasalam ra'uufu raxiim laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uufu raxiim baabun ducaau nabiyi nabiga ducadiisu uu duceeyey uu baab yahay weeyaan liummatii ummaddiisa waa tii hadda tan weeyaan marka xadiid sagaal boqol iyo kow iyo kontonaad can cabdlahi bni camr cas waxaa laga radi alahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slm tala wuxuu akhriyey qowl allahi tacala alla qowlkiisa ayuu akhriyey caza wajal fii ibrahima nabi ibrahim markuu rabbi ka sheekeynaya ayuu akhriyey nabi ibrahim wuxuu yidhi markuu asnaamtii ka warramay rabbi rabbiyow inahunna asnaamtan adlalna waxay baadiyeeyeen kaiiran in badan oo min annaas dad ka mid ayay baadiyeeyeen weyaan faman tabicanii qofka isoo raaca fa inahu isaga minii aniga ayuu yahay oo muslimiinta iyo zumrada waman casaanii qofkii igu caasiyana fainaka adiga rabbiw afuuru dembi dhaaf badan ayaa ta raxiimu naxariis badan saasuu yidhi nabi ibraahim kuwii xataa asnaamta caabudaayey ayaa wuxuu yidhi kuwa igu caasiyo diidana dembi dhaaf badan ayaa tahay waad u dhaafi kartaa saasuu ku yidhi farafac yaday nacam wa qaala ciise nabi ciisena wuxuu yidhi in tucadibhum in tucadibhum rabbiw haddaad ma waxbaan ka booday ya masaxana humhuma maqliya marku aan isira waxbaan ka booday mala dhanka bidaxda ayib naam wa qaala ciisa wuxuu yidhi calayhi الsalaam in tucadibhum haddii aad cadaabta rabbiyow fa inahum ayaga cibaaduka adowmahaada weeyaan wain takfir haddii aad u dhaafto lahum ayagana fa inaka alcasiizu allihii haalibka ahaa alxakiimi ee murtida badnaa oo xikmada badnaa ayaad rabbiyow tahay saas ayuu yidhi marka adiga ayay ku taallaa inaad cadaabtay inaad iska dhaafto cusadaada iyo xikmadaada iyo xilmigaada rabbiyo ad ku dhaafta aday ku taallaa markaasaa farafaaca uu saramariyey korbuu u qaaday yadayh labadiisa gacnood nabigeenna wa qaala wuxuu yidhi allaahumma allahyow ummatii ummatii rabbiyow ummadayda ummadayda ayuu nabi yidhi alayhi sl slam wabakaa kadibna nabiga wuu ooyey calayhi salaat slaam faqaala allahu alla aya wuxuu ku yidhi faqala allahu alla ayaa wuxuu yaa jibriilu jibriilow idhab aad oo tag ilaa muxamadin nebi moxamed u tag wa rabbuka rabbigana aclamu wuu ogaal badan yahay wuu kaa ogaal badan yahay fasal waxaad weydiisaa maa yubkiika maxaa ku oohiya mawaxa kaa ohinsiina maxay ahaayeen faataahu jibriil baa u yimid calayhi asalaatu wassalaam fasa'alahu wuu weydiiyey oo nabi moxamedow maxaa kaa oohinsiina ayuu ku yidhi fa ahbarahu wuxuu u sheegay rasul rasulka sal ogaal badan yahay alla loo sheegay faqaal lah all wuxuu ya jibriil jibriilow idhab aad ilaa muxamadin nebi moxamed u tag faqul waxaad tidhahdaa innaa annaga sanurdiika waan kuugu raall waan kaa raaligelinaynaa oon ku raalligelinaynaa fii ummatika ummadaada waan kugu raalligelinaynaa walaa nasuu'uka manad ku xumaynayno inaad xumaata ummadaada dhibaato aad ka xumaata ma gaarsiinayna lamana gaarsiinayo oo ummadaada inaad xumayn an xumayno kadibna xumaynta ayada ama cadaab aan cadaabna ama dhibaato aan u geysano ood ka xumaato ma dhacayso weyaan ummadaada waxaad ka raali noqotay ayaan ku samayn doonaa ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala xadiidka ama baabulcasmi qofka inuu go'aamiyo filmasalati markuu alla wax weydiisanaa inuu rabbiyow isii rabbiyow isii rabbiyow ii yeel rabbiyow ii dhaaf saas inuu yidhaha qofka ood go'aan si adag aad rabbi subxana wa tacaala u tuuga ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiid sagaal boqol iyo labaiy kontonaad can anas bin malik xalw radi allahu tacala arda qala wuxu yhi anas qaala rasul ll wuxu yhi sal l slam idaa dacaa hadduu tuuga axadukum midkiin falyacsim ha gooya oo ha go-aamiyo oo aad ha u adkeeyo fi almas'alata alla baryada iyo tuugmada weeyaan kow walaa yaquulanna yuusan dhihin allahuma allayo in shita haddii aad doonto faacطinii isii fainahu maxaa yeelay laa mustakriha mid qasbi kara ma jira lahu isaga cid qasadaysa ama cid ikraahaysa alla subana watacaala lamana heli karo mana jirto weyaan ma jirto weyaan hadduu qof intuu ku yimaado ni waxsi ama iska dhaaf haduu ku yihahdo miyaad siinaysaa waa adoo bini aadana walilahi almaal aclaa ilahay baa maal sarola weyaan marka allah markaad wa qof weydiisana allahuma qfir lii in shit allahuma arxamnii in shit allahuma acطinii in shit baabkaas baa la ogolyahm weyaan ilaahu isii inaad ku hoos oyso ood alla subana wataala u tadarucdo ayaa loo bahanya udcuu rabbakum tadarucan khiifa baabun wamadcamuhu qofka isaga cunitaankiisa iyo cuntada u cunaa xaraamun xaraam weyaan fa anaa yustajaaba lahu sidee ducadiisu loo ajiibaa xadii jus ka mid a ah weya xadiidka oo qofka hadduu xaaraan cuna waxaa ka ratimaysa in ducadiisa aan la ajiibin baabkan saas ayuu baabi weya xadiid sagaal boqol iyo saddex-iyo kontonaad can abi hurayrat waxaa laga wariy cbdiraman sakhir dawsi qaala wuxuu yidhi abi hurayra qaala rasul la sl uu yih sal slam ayuha nnaas wardadow allaha alla weyne ayibun waa wanaag badane wuuna wanaagsan yahay laa yaqbalu ma aqbala ilaa ayiban shay wanaagsanoo nadiifa oo mxuu ahaa khayr badan mooyana ma aqbala weyaan waina allaha la weyne amara wuxuu faray almuminiina muminiinta wuxuu faray bimaa amar ayuu faray amara uu faray bihi isaga almursaliinta mursaliinta iyo rususha la soo diray wixii la faray ayaa muminiintan la faray faqaala wuxuu yidhi rabbigeen yaa ayuha rusul warusushiyey kuluu cuna min aayibaati wanaagyaasha iyo waxyaaba xalaasha xaggooda ka cuna weyaan wacmaluu shaqeeya saalixan camal suubana qabta inii aniga bimaa tacmaluuna waxaad shaqaynaysaan ood qabanaysaan camalkiina caliimun mid ku aqoon badan ayaan ahay saas rabbi yidhi wa tacaala muminiintan ayaga waa faran yihin asaga ayada weyaan wa qaala alla wuxuu yidhi ayuha aladiina dulkii aamanuu alla inabirhumayo kuluu cuna min ayibaati maa shaykii kiisa wanaagsanaa oo rasaqnaakum aynu irsaaqnay wixii lidin siiyey oo risiqa kiisa ayibka oo xalaasha ah cuna weeyaan uma intaa kadib dakara wuu sheegay nabigeena arajul nin ayuu sheegay yuiilu dheeray asafara safarka dheerayo yuiilu safara musaafir dhir meel erer u safra arrinta ayada marka safar caadi o xalaal inuu yahay waa waarid laakiin alimaam nawowi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay yuiilu safara fi wujuhi طaacaat kaalxaji wاziyaarati almustaxaba wa silat اraxm wagayri dalika safarka wuxuu ku dheeraynayaa qofka waxaa weyaan daca badan buu ku socdaa xaj buu ku socdaa ziyaar oo sunno ayuu u socdaa waxaa weyaan silaturami ayuu u socdaa wamaa ilaa dalika intaas ay qofku aad safar dheer u galaya yutiilu dheeray asafara safarka oo safar weliba macsiyo aanan oo safar wanaagsan ayb ashcaa borawsan ashcaa basaasan ashcaa basaasan abara borowsan taqriiban caradii iyo wixii ay ka muuqata qofka musaafirka taqaanaan xitaa qofka diyaarad ku safro waad arkaysa markuu siyaarad kasoo dego safar dheer soo gala wejigiisa iyo dhibbaa ka muuqani yamuddu wuu taagaya yadayhi labadiisa calood iyo labadiisa gacmood ila samaai samada u daagaya muxuu leeya yaa rabbi yaa rab rabbiyo rabbiyo rabbiyo ayuu leey wamadcamuhu wuxuu quuta xaraamun xaraam wamashrabu wuxuu cabana xaraamun waa wamalbasu wuxuu xirta ilibiskiisana xaraamun waa xaraam waqudiya saas ayaa loo takfiifina waudya wuxuu ku qadayaa biaraam xaraan ayuu ku qadaya weyaan faanaa sideeba yustajaabu loo ajiiba lidalika ninka isagaa sidee lagu ajiiba duca nin sifadiisa ay sidaa tahay dhaqankiisu yahay ducasoo loo ajiibo nabigana uu baciystira calayhi salatu slam laakiin ilahi subxana watacala qaadir weyaan ilahay qaadir waa laakiin asal ahaan qofkaas duca waxaan lagaga ajiibin ayuu la imaado camal aad u liidna baabun fi leyli habeenka ayay ka sugnaatay saacatun saacad yustajaabu la ajiib adducaa ducada fiiha gudaheeda lagu ajiibo xadii sagaal boqol iyo afar kontonaad can jaabir bn cabdillahi waxaa la wari qala wuxuu yihi alansaari samictu nabiy nabigana ka maqan sal l slm yaqul isagoo leh ina fi leyla habeenka gudaheeda ayuu ahaaday la saacatan saacad laa yuwaafiqa uusan haleelin rajulu nin muslimun imraatu muslimatu waa lamid rajulu muslimun imraatu muslimatu waa lamid rajulun muslimun ama qof muslimun muslima yasalu weydiis allah la weyne khayran khayr weydiis oo min amr adunya adunya amarkiisa amarkeeda iyo alaakhirata aakhira ilaa haddii ay dhacdamia acaahu rabbi uu siiya iyaahu isaga uu siiya weyaan wadalika arrinkaa arrinka isaga iyo mxuuha saacadana kulla leylatin habeen kasta ay ku jirtaan qofka marka habeenkii markii salaada maqhrib la tukada ilaa salaada fajar intaa un alla barya subxana watacaala oo hal shay ducado ya intuu qabsado oo mxuu aha adduun iyo aakhira u jamcinaysa allahuma ini asalka min khayri kullihi caajilihi waajilihi ma calimtu minhu ma calimt minhu wmaa lam aclam ama allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan wafi akhirati xasanatan waqina cadaabana la istaaga shaki ma lahan arrintaa uu helaya waa nabigeena cadey sala allahu alay wasalam waa ujeedaa ilah wuu siiya habeen kastana waa saas baabun yustajaabu waa la ajiiba lilcabdi adoonka maa lam yacjal intuusan degdegin adoonka hadduuba alla wax weydiisto waa laga ajiiba laakiin ha iska dhowro degdega degdega ha iska ilaali weyaan xadid sagaal boqol konton i shanaad can abi hurayrata radi allahu taala anu arda ana rasul rasul sl sl qal nabigan wuxuu yidhi yustajaabu waa la ajiiba oo waa laga yeelaa liaxadikum midkiin wuxuu alla weydiistay maa lam yacjal intuusan degdegin cajalada maxay ti marka yaquulu wuxuu le dacawtu alla ayaan baryi falam yustajab lii lima ajiibin yani cajalka waxaa weya ilah iisoo dedeji ma laha ilah iisoo dedeji khayrkaas ilaah inaad tirahdo wax dhibaato ma laha oo degdeg rabto dhib ma laha laakiin inaad tirahdo allaan baryi allaan baryi allaan baryi kadibna aad ka daasho ood faraha kala baxdo taas waa tan muxua ah, cajalada ay ku imaanayso riwaayaad kale ayaa caddaynayso baabu akari ducaai nabiyi sala allahu alayh ali waslem nabi moxamed calai slat iyo nabigeenna ducadiisa inteeda badan amaba ducadiisa badan meeshay ahaan jirtay say ahaan jirtay weyaan xadiid sagaal boqol iyo lixdii kontonaad can anasin waxaa laga wari radi tacala an arda khaadim nebi sal slm qala wuxuu anas kaana wuxuu ahaaday aktaru ducaai nabi nabiga calayhi salatu slam ducadiisa inteeda badan waxay ahaan jirtay ama ay ahayd allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaab naar allahuma alhu rabbana rabbiga nagow aatina nasii fi dunya addunyada xasanatan wanaag nagu sii wa fi laakhirati aakhirana xasanatan wanaag nagu sii waqina naga badbaadi cadaaba naari naarta cadaabkeeda weeyaan baabu ducaai ducada la ducaysayo baabkan ubaab cinda nawmi hurdada agteeda iwalistayqaada kasoo kicitaankeeda marka qofku uu hurdi rabo markuu kasoo kaca ducaduu ducaysan ayuu baabkan ubaabay xadiidka sagaal boqol iyo toddoba kontonaad can bara bni caazib waxaa lagu radi allahu tacala canhu qala wuxuu bara qaala nabi nabigan wuxuu yihi sal slam ida madjicaka makaana jiifkaada markaad timaado oo meeshii aad saaxan lahayd sariirtii iyo wix la fatawada weyse qaada ama aradta weyaan markaad doonto weyaan markaad doonto inaad meeshii tagto weyaan fatawada ilen adigoo meeshii saaran kuma sariirta dusheeda laguma weysaysto markaad doonto weyaan idaa atayta haddii aad idaa aradta haddii aad doonto an taatiya madjicaka fatawada weyse qaada wadu'aka weysadaada oo kale lisalaati salaad weyse qaadato uma intaa kadib dajiq saaxa calaa shiqika barbarkaada la imaanaya midigta uma intaa kadib qul waxaad tidhahdaa allaahuma allahw aslamtu waan u hogaamiyey wejhii wejigayga ilayka adiga wa fawadtu waan bandhigay amrii amarkaygana ilaykaadan kuu bandhigay wa alja'tu waan ku tiiriyey oon magangeliyey dahrii dhabarkaygana ilayka adiga xaggaada raqbatan kalgacayla iyo quudarayn aan u qabo naxariistaada iyo warahbatan iyo baqid aan adabkaada ka baqa ilayka xaggaada ayaan ugu tiiri weeyaan laa malja'a meel lagu badbaado laa malja meel la magangalo walaa manja meel lagu badbaado minka adi lagaaga badbaado ma jirta ilaa ilayka adi xaggaada mooyine allah fafiru ila allahi wa allaahuma allahyow aamantu waan rumeeyey bikitaabi kitaabkaada ayaan rumeeyey alladii kitaabkaadu ansalta soo dejisay wa qur-aankiiya wa binabiyi ka nabigaadan waan rumeeyey alladii nabigaasoo arsalta soo dirtay fain mutta haddii aad dhimata min leylatika habeenkaada iyada ah oo habeenkaa nafta ay dhacdo oo malakmowt uu kaa qaado fa anta adiga cala firati islaamnimo ayaad ku dhimatay weyaan islaanimo ayaad kusuganta firada waa alislaam wajcalhuna ka yeel kalimaadka iyaga ahna aakhira maa tatakalamu bihi waxaad ku hadasho wax u dambeey ha noqdeen weyaan qaala wuxuu yihi faradadtuha waan ku soo celiyey calinabi nabigan kuso celiy sal slm oo warkii aad nabiga dikriga nabiga uu sheegay ayaa nabiga inaan xifdiyey in kale si aan u hubsada nabigaan kusoo celiyey falamaa balagtu markii aan gaaray allaahuma allahyw qultu waxaan idhi warasuulika meeshii annabiyika laga rabay ayaa waxaan idhi warasuulika rasuulkaada qaala wuxuu yidhi laa maya warasuulika lama dhahay wanabiyika nabigaada alladii kaasoo arsalta aad soo dirtay marka adkaarta alfaadeeda waa tawqiifi si fadligii nabigu uu sheegay calayi slat slaam ugu ratimo si ugu ratimo alfaal adkaari tawqiifiyatun fi tacyiini اlafdi wa taqdiiri اhawaab ay culimada yiraan weyaan xadiid sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonaad an abi hurayrata radi allahu taala arda qal wuxu abu hurayra qaala nabi nabiga wuxu yuri sal slam idaa awaa hadduu u dulma axadukum midkiin ilaa firaashi godashiisa falyunfud ha ku muxuu aha garaaca oo ha ku muxuu ahaa wasakh kiciyo firaashahu gogashiisa ama ha tirtiro bidaakhilati isaarihi hoosguntigiisa aad hoos ka qaybtiisa hoose ha ku tirtiro weyaan oo ha ku jafa kow maxay tama arrinta yada macuusaad xiran sooma macuusta kor qabatay markaad kor aad qabato qaybta hoose ayaa markaa lagu tiri ayaa meeshii lagu dhufani maxaa yeelay eh, gacantii haddii aad mxuu ahaa ad eh, oo iska sideedii aad mxuu ahaa firaash ku garaacdo waxaa suuragal noqon karto in aad waxaa weeyaan hawaam amaba hangarla ay wix lamid aho sariirta dul saarnaa xilliga asagaana dee maba jirin nal iyo waxbatama ma jirin maca dalik hadda haddeertaa laftirkeeda wax badan baa saarnaan kara adiga aadan ogeyn marka sunada nabiga in la dabaa ayaa loo baahanya maxaa loo kor maxaa loo khasisay horta waxaa la dhihi karaa waa amar nabawia ah. ma garan karna waa la culimada qaarna waxay leeyihiin maye sida badan qofka markii aad marada iska siibo oosguntiga iska bixiyo inta badan qaybta kore ayuu qabtaa qaybta hoose ayaa marka hoos jiraysa marka sidii dhici jirtay umuu nabiga tilmaamay laakiin ilahi baa ogsan subxana wa tacala wuxuu nabigeenna calayi slat slaam u yidhi hoosguntiga qaybtiisa hoose alagu garaaca uu yidhi nabigeen asagaa ogsoon alai sl mid kale waxaa dhici karta markii aad macuusta qofka idfaaiyi go-iyo kale qaybta kore gacanta ku hayna qaybta hoose oo darafka hoose xiga ayaa laga yaaba inaad nabigu ula jeeda alayhi sala slam ha lagu garaaca ama ha lagu dhufta laakiin cilmiga xaqiiqiga ah iyo dhabta ah cinda allahi caza wajal falyanfud ha ku jafa firaashahu gobashiisa oo ha ku tirtira bidaakhilati isaarihi hosguntigiisa qaybtiisa hoose Ah, fainahu maxaa yeelay laa yadri ma garanay qofka maa khalaf wixii kaga dambeeyey calayhi firashkeeda wa kaga dambeeyey kaaga dambeeyey ma garan kartid uma yaquulu kadibna uma yaquulu kadibna ha yidhaahdo ama uu dhahayaa bismika magacaada rabbi rabbiyow ayaan wadactu ku dhigay jambii dhinacayga wa adiga magacaaga ayaan arfachu kusoo qaadaa weyaan adiga magacaaga ayaan dhinaca ku dhigay kuna soo kaca weyaan in amsakta haysato ood la wareegto ood kubi doonto naftayda farxamha u naxariiso waa naf miskiina oo addoonkaaga ah u naxariiso wain arsalta haddii aad soo dayso ood soo fasaxdana faxfadha ku ilaali bima shay taxfadu ku ilaalisa bihi isaga ilaalinta cibaadaka addoommada saalixiin susuuban ku ilaal ayuu nabigeena calai saas ha yidhahd ayuu yidhi waxaa weeyaan aayaddu waad garanaysaan inuu wa tacaala nafta markii nafta ay ka bax markii qofka u hurda in la wahuwa aladii yatawafaakum billeyl alla waa allihii habeenkii idin ofsada wayaclamu maa jaraxtum binnahaar uma yabcadukum fiih marka waad garanaysaan weyaan xadii sagaal boqol iyo sagaal kontonaad can xudayfat waxaa la wari ibn yamaan radia allahu taala xudayfe abihi magacii culamada ya ibnulyamaan sooma magac kaloo le abi yaman waa muxuu ahaa laqad nacam xuseyn nacam ayb can xudayfat ibn xuseyn waxaa laga wariyey miyaa dhahna mis ibn yaman can xudayfat ibn yaman waxa lagu radi allahu taala arda qala wuxu yhi xudayfa kaana nabi nabigana mxay sal slam idaa akhada hadduu qaato madjacahu makaano jiefkiisa iyo gogasha hadduu qaato min alleyl habeenka wadaca wuxuu dhigi jiray yadahu gacantiisa taxta khadihi dhafoorkiisa ayuu dhigi jiray wliba aymanka ay riwaayadka qaar cadaynayaan midigta weyaan uma yaquul wuxuu dhihi jiray allaahuma alehw bismika magacaada ayaan amuutu ku dhimanayaa wa axyaa aan ku noolaanaa weyaan waida stayqada markuu nabiga soo baraadug uu soo kacana qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu mahad lilaah alloweyne u sugnaatay alladii allahsoo axyaana nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuuna dili kadib waa mowta suqra wa ilayhi nashuur xaggiisa ayaana loo soo bambaxaa oo loosoo dhaqaaqa weyaan isaga xaggiisa xadii sagaal boqol iyo lixdanaad can anas xaali radi allahu taala arda ana rasul sal slam kaana wuxua nabigeena idaa awaa hadduu u dunma ilaa firaashi qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu mahad lilah alla weyna usugnaata aladii alla soo acamana na wa saqaanaa na wa kafaanaa na wa awaanaa na dumay soo dhawaysta weyaan fa kam badana miman duul iyo dad laa kaafiya mid kaafiyo jirin lahu isaga walaa muwiya mid dumana aan lahayn laba macno noqon kartaa waa midan waxaa weeyaan lamana kaafiyin lamana dumin lianna waa caasi lianna waxaa lama imaanin liama ah, ah, maamuraadku ka tagay marka lamana dumin lamana kaafinin shuruurtii iyo ku dhacaysa sidoo kale waxaa weeyaan dad aanba aaminsanayn cid kaafin karta iyo cid muxuuah dumaysa inaanba jirin oo ilahay ba aan aaminsanayn badana labada tafsiir waa mxu waa saari karaa weyaan say culimada cadaynayan raximahumullah xadiid sagaal boqol ko iyo lixdanaad can abdillahi bn mascuud waxaa la weri cbdillahi bn mascuud qaala wuxu taala arda kaana rasul ll sl sl ida amsa galabaysto qaala wuxuu dhihi amsayna waan galabaysanay waamsa wuxuu galabaystay almulku boqortooy lilah laweyne u galabaystay boqortooyin dhaasa u galabaystay walxamdu mahadna lilah laweyne u sugnaatay laa ilaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allah laweyne mooyeen waxdahu xaaluyi kaligii laa shariik wadaa ilahu isaga uma sugna allahuma allahim inii aniga asaluka waxaan ku weydiisanayaa min khayri hadi leyla habeenkan noo soo gala khayrkiisaan ku weydiisanaya khayra maa bac fiiha iyo habeenkaas wixii gudihiisa ku sugan ayaan rabbi khayran ku weydiisanaya wacuud waxaan kaa bika min shariha habeenkan sharteeda shartiisa ayaan kaa maangalaya wa shari maa fiiha gudaheeda wixii ku sugan habeenka gudaheeda wixii ku sugan weeyaan allahuma alla innii aniga acuudu bika waxaan kaa maangalaya min alkasal wahsi iyo cajis baan kaa maangalaya walharama duqnimo oo duqnimo qofku inuu catatabo ayaa haramka laga hadla waa kaas an uradda ilaa ardi lcumari waa wasuul kibar weynaanta aadka uu muxuu ahaa xun wafitnat dunya adduunyada fitnadeeda iyo cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa ayaan rabbigu ka maangalaya baabu adducaa ducada yuu baab idaa nazla manzilan qofku boosooda u dega wuxuu ahrinayuu baabkan u baabay xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo lixdanaad can khawlata binta xakiim assulamiya radia allahu tacala an ardaha anaha saxaabiyadaas samicatu waxay maqashay rasul ka maqlay sal slam yquul isagoo idaa nazala hadduu dega axadukum midkiin manzilan boos hadduu dega safar baad ahayd hotel baad ku degtay meel duur baad degtay wamaa ilaa dalika faliqul ha yidhahdo acuudu waxaa magala bikalimaat illahi kalimaadka lataamaat ee dhammaystiran min shari maa khalaq wuxuu umay shartoodan ka mangala weyaan kalimaadka alle waa sifadiisi qofku wuxuu mangalaya waa sifa min sifaat illah caza wajal fainahu isaga laa yaduruhu ma dhiba shayun shay xataa yartaxila ilaa uu ka guura minhu boos qofkii dego kadibna muxuu ahaa ducada akhriso wax dhiba lama arka ilaa booska uu ka guuro weyaan baabu ducaai ducada ayuu baabkan u baabiyay cinda alkarbi markii kurbo qofka ku ducaysanaya xadii sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadii mutafaqa can ibn cabaas waxaa laga radiy allahu tacala anhuma ana rasul ana rasula rasulka sal l slam kaana rasuulkan wuxuu ahaa yaquulu mid yidhahda cinda alkarbi xilliga kurbada ay nabigeena ku dhacdo wuxuu mid yidhaha mid aha ayuu ahaan jiray laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda ma jira ila allah alla weyne mooyane alcadiimu alihi weynaa alxaliimi dulqaadka badnaa laa ilaha ilaa xaq lagu caabudu ma jira ila allah alla weyne mooyane rabu alcarshi carshiga rabbigiisii alcadiimi ee weynaa laa ilaha ilaa xaq lagu caabudu ma jira ila allah alla weyne mooyane rabu samaawaati cirarka rabbigooda iyo rabu alardi arlada rabbigeeda allahaas mooyane alla kale ma jiro xaq lagu caabudo weyaan wa rabu alcarshi carshiga rabbigiisa alkariim ee deeqsiga ah ee kariimka ahaa saas ayuu nabigeena dhihi jiray calai sla slam marka ducadaas laa ilaha ila laa ilaaha ila allah rab lcarshi alcaiim laa ilaha ila allah rab samaawaati rab lardi rab lcarshi lkariim allahaas qofkii marka magaciisa qabsado ku dhegan kurbadii markiiba muxuu ka tuuraya subxaan allah kurbada waxaa la mid a xadiidkii allahuma innii cabduka wabnu cabdika wabnu amatik ayna waa la mid hala tijaabiyo wasadaqa rasul lah sal slm baabu tacawudi magangalla magangala ayuu baabkan u baabay min alcazi cajaska iyo muxuu wahsiga iyo waljubni fulaynimada iyo walbukhli bukhliga iyo gacanadayga ilahay in laa magangala ayuu baabkan u baabay waqayhi wixii la midka xumaan ah xadiidka sagaal boqol iyo afar iyo lixdanaad can anas bin malik waxaa lagu radi allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi anas kaana kaala nabiyullaahi nabiga alle wuxuu ahaa sala allahu aleyh wasalam waa nebi maxamede yaquulu mid yidhah allahuma allayo inii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalaya min alcajzi cajiska ayaan kaa mangalaya dad un soo ma arkin maanta labiyo toban kun istijii isjiidayaan xanuunna ma qabaan dhib kale ma jira qofkii waa un daalan daal waa wax muxuu ah, ilah laa mangala iyo walkasal wahsiga iwaljubni fulaynimada iwalharami duqnimada iyo gabowga muxuuah qofku catatabo wacudu waxaan kaa mangalayaa bika adiga min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisaan kaa mangalaya wacudu waxaan kaa mangalaya bika adiga min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda iyo walmamaati geerida fitnadan kaa mangalaya baabun maa yucallimu wuxuu bara maa yucallamu wixii la barara yucallamu ama qofka ida min adducaai ducaa ida aslama hadduu qofka soo islaamo ducada la bara ayuu qofka markuu islaamnimada ku cusub xadii sagaal boqol iyo lix iyo xadii sagaal boqol iyo shan iyo liaad lixdanaad can abi mali waxaa laga waraa shiciyey radia allahu tacala anu arda can abihi qaala wuxuu yihi aslama markuu soo islaamo qofka markuu soo islaamo gaalka uu soo islaamo wuxuu ahaan jiray callamahu mid bara annabiy nabigeena ala wuxuu bari jiray asalaat salaadu bari jiray uma amara wuxuu fari an yadcuu inuu ku ducayst bihaulaai erayadaas inuu ku ducaysta ayuu muxuuha nabiga fari jiray sal slam kalimaadka maxay yihin allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii allahuma alle kfir lii ii dhaaf dembigayga dhaaf warxamnii rabbi u naxariiso wahdinii ihanuuni wacaafinii ibadbaadi caafiya isii warsuqnii ilaahu iazaaq saas arzuq ayuu dhihi jiray saas dhaha ayuu dhihi jiray nabigeena ala sl slam zaad wuxuu ku kordhiyey fii riwaayati riwaayat fa ina haulaai erayadaas iyada ah ama kuwa iyaga tajmacu ay ku ururinaysaa laka dunyaaka adduunyadaada iyo waakhirataka aakhirada ay ku ururinaysaa weyaan baabu ducaai ducada la ducaysta ayuu baab yahay cinda siyaaxi diikati diiqa markuu dhawaaqo ducada la ducaysta in aad ay qiimo badan tahay lana ajiiba inta badan ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sagaal boqol iyo lix iyo lixdanaad can abi hurayrata xaal radi allahu tacala arda ana nabiy nabigeena sal slm qal nabigan wuxuu yidhi idaa samictum haddii aad maqashaan siyaaxa fasal llaha la weyne weydiista min fadli fadligiisa weydiista ilaahay fadligiisa inaad insiiy alla weydiista maxaa yeeley fa inaha iyo daraat waxay aragtay malaakan mala malaa'igta mid ay aragtay waxaad garan kartaan hadda salaada fajar diiqi wuu dhawaaqayaa xilliga kale iska aamusan yahy hal mala isku darayaan maxay arkaan mataqaanaa malaa'igti soo ma noqon karta malaigti annaga noo soo socotay oo masaajidii iyo alfajri wاlcasri marka malaagta soo socota soo yaacaysay oo u socotay inay mxuuaha acmaashiina rafciso soo ma noqon karto annaga ma jasminayn lakin waxaa weeyaan malaaigad aragteen dhawaaqa diiqu markuu dhawaaqa waqtiyadaas u badan weyaan lidalika salaada isagaaba ukaciy dadka in badan tuulooyinka meelaha ayib waidaa samictum haddii aad maqashaan nahiiqa alximaar dameerka dhawaaqiisa fatacawadu man gala bilah alweyn min ashayaan shayaanka man gala fa inahu isaga dameerka ra-w xarka shayaan shayaan buu arkay dhawaaqii sidiisa markii qaabdaradiisa iyo wuxuu isku dardari baabun fadli ducaai ducada fadliga ilada muslimiin la duceeye bidahri lqaybi iyadoo laga maqan yahay muminiinta inaad u ducaysa ood mid walba u ducaysa weliba horaan waxaan u sheegnay qofka ducada waxaa nafta lagaga adkaan karaa cidda aad ugu necabta ku bilow markaad waalidkii naftaada u ducayso intii kugu waxaad noqonaysaa nin guulaystay oo boqoraad noqonaysaa sida dhabta saas wa laakiin qofbaad wax colosha ugu haysaa habeenku waad gidgidoomi intuu gidoon saa u gidoon wamaa ilaa dalika rafaad camalkaadaed lama saramarinayo oo isniintii iyo muxuuha khamiistii camalki waa la qaadi kaagii waa iska labadaa iska daa ilaa ka heshiyaan baa lagu leeyay marka fadli badan baa ku sugan midda kale in markasoo u ducaysado adna walaka milu walaka milu walaka milu saasaa muxuuha malaigta ay kuu leeyihiin marka qofka muminka waa inuu naftiisa ka saramariyay inuu qashinqub ka dhiga qalbigiisa runtii alxaquudu laa yasuud qof xiqdi badan oo qalbi kuhays badan xaaraan ha ka yaabeen inuu muxuu ahaa meel gaaro haba ka yaabeen laa fi dunya walaa fi laakhira qalbigaada nadiifa ahda inaad maxabadaala ay gasho khushuuc ay gasho qur-aan ku tadaburto axaadiis nabiga ay ku dhalaaliyaan khayrka aad jeclaata muminiinta aad jeclaata wasakna aad qalbiga ku haysat suuragal maaha bakeriga waa in la nadiifiye marka hore intaana wax lagu shubanin ka hore bakeel wasakaysan oo tiqsi ku jira oo muxuu ah wasakhay dhex taalla oo muxuu ah hara qof kale uu ku cabayy muxuu ah haaraadiisa ay yeelaan inaad biyo ama ama caano ama malab amaba cabitaan aad ku shubato suuragalmat waa maya sidaasoo kale weeyaan marka camalka qalbiga waa in la nadiifiyo oo meesha ay noqoto meel nadiifa idaa salaxa ina fiina fi ljasadi mudqa idaa salaxa salaxa aljasadu kullu ha u fahmina tawxiid keligiis maan xataa muxuu radaa'isha kale muxuua shahawaadkii shubahaadkii shirkigii riyaagii istutuskii xiqdigii xasadkii qalbi kuqabadkii iyo wixii lamidkao dhan iyo mxuu aha xub almacsiya walmunkaraat waxaasoo dhan ayaa laga wada mxuu aha fogeynaya oo laga saaraya weyaan ayib xadiid sagaal boqol iyo todoba iyo lixdanaad can abi darda waxa lagu radi allahu taala an arda qala wuxu abi darda qaala rasul rasulka wuxu yiri sal l slm maa min cabdin adoon ma jira muslimin ee muslima yadcuu u duceey liakhii walaalkii muslimka bidahl haybi isagoo ka maqan ayuu duceeyey ilaa haddii ay dhacda qaal malku malku wuxuu dhahaa walaka adigana bimilin intoo kale ayaad leeda weyaan saas ayuu ku dhahaa laakiin ma maqlayn annaga baabun min ducaa'ihi nabiga ducooyinkiisa isku ducaysan jira ayay ka mid yahayn maa yati xadiid sagaal boqol lixdanaad can abi hurayrat xaal taala arda qala wuxu li abu hurayra kaana rasul a sal slam yaqulu mid yihahda allahuma allahu aslix ii suubilii aniga diinii diintayda wanaaji alladii diintaas huwa isaga cisbatu amri amarkayga lafdhabarku ah amarkayga iyo xaalkaygao dhanba waxay ku taaganta waa diinta diintaas io wanaaji weyaan waslix i wanaaji li ani dunyaaya adduunyadeed i wanaaji alatii adduunyadaasoo fiiha dhexdeeda macaashi noloshayda inaan noolaado oon si wanaas ku noolaa waan rabaa ilah adduunkana i wanaaji waslix i wanaaji li ani aakhirati aakhiradayda alatii taasoo fiiha iyada macaadi meeshaan ku noqona iyo ma aweyga daba meel aan laga dhimanaynin laga gaboobaynin laga baxaynin wahaakada ayada weya ilaah akhridayn wanaaji oo janno isay weyaan wajcal yeel alxayaata nolosha aan noolahayna ziyaadatan mid kordhin ah li ani fi kulli khayrin khayr la arka ku kororsado ilaahun intaan noolahayna iga dhig weyaan aad maxaa ugu qanimaysa wajcal ka yeel geerida aan geeriyoodan raaxatan nasasho aan ka nastan min kulli sharin shar la arka oo adduunkaan ulaha midaan ka nastan iga dhig ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu muxuu ahaa saasuu nabigeen ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam ducooyinku ducaysinya ka xadii sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can cabdillahi bn mascuud xalw anhu arda ay qul mid allahuma alla inii aniga asaluka waxaan ku weydiisan alhuda hanuun iyo tuqa alla baqitaan walcafaafa dhowrsanaan iyo xumaan iyo dad iyo wixii la yani cifo waa dhowrsanaan dhan walba la aad marka sharqan wa qarban walghina iyo ka deertoon intaba rabbiga waan ku weydiisanaya ayuu nabiga dhihi jira alai sl sagaal boqol iyo toddobaatanaad can cabdillahi bni cumar waxaa radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdillahi bni cumar kaana waxaa min ducaai rasul rasulka al ducadihi sal slm waxaa ka mid ahaa aniga acuudu waxaan kaa magangalaa adiga min zawaali nicmatika nicmadaada aad ii gashay ood isiisay inay iga zuusho oo iga minguurta ayaan rabbigu muxuu ahay kaa magangelayaa caafimaad cilmi cibaada owlaad amni amaan iimaan khayr oo dhan nicmadaas ilahay uu kusiy subxana wataala in lagaa wareejiye wax weyn maaha marka nicmadaas inaad ilaahay kuu ilaaliyo kuu xifdiyo qofki inuu ilahay subxana watacala weydiisto weyaan ood ka magangala inay ka tagto wa taxawuli caafiyatika badbaadadaada iyo caafimaadkaadaad siisay inay iga wareegto rabbiyow ayadna waan kaa magangalaya wa fujaa'ati niqmatika cuquubadaada iyo argudashadaada degdega ah iyo kusoboodka ah rabbiyow maxaa yeele qofka hadduu alla subxana wa tacaala cisyaankiisa badiyo hal mar unbaa maxaa ina allaha la yumli liaalim xataa ida akhadahu lam yuflitu ilaah addoonku muxuu ahay daalimka waa loo kaadinayaa waa la bulaalinaya waa la barwaqaynaya waa loo sayta dheeraynaya kadibna markii la qabto ood allah subxana wa tacala qabto ilahay kama baxdo subxaana wa tacaala lama badbaadiyo marka wa jamiici sakhatika carooyinkaadoo dhan wixii carooda ama caro ii keeni kara caradaad ii kara o iga badbaada weeyaan baabu fadli salaati salin lagu saliya fadliga ilah ayuu baabkan u baab yahay cala nabi nabigeen sal l slm xadiidka u dambeya sagaal boqol iyo ko iyo toddobaatanaad can abi hurayrat waxaa lg radi allahu tacala arda ana rasul rasulka alla sal slam qala wuxuu rasuulkeena man sallaa qofkii igu saliya calaya dushayda waaxidatan hal jeer igu saliya e sala allahu alla weyne ayaa u naxariisto calayhi dushiisa cashran toban jeer hal mar ninka nabigeena ku saliya calayhi salatu salaam ilahay toban jeer buu u naxariistaa hada wallahu aclam wsala allah sala abdi rasul mustafa